inuu sidaas yahay daliilkii tusaayey inay afcaal yihiinna waa sheegay oo wuxuu yidhi calaamadii ficil maadi loo soo sheegay oo ahayd dukhuulu taai taaniif asaakina taadii ayay aqbalayaan afartuba waxaan kaloo ku dirna ku darneen shalay damaa'iru rafcihiina waa ay aqbalayaan sida laysuu sawaa'a lastu calaykum biwakiilin fahal casaytum in tawallaytum marka waa aqbalayaan damaa'irtii oo damiru rafcahoodna waa aqbalayaan taas waxay tusaydaa marka inay yihiin afcaal oo maadi ah waxaan markaa noo dhimanaa in laga jawaabo wixii ay xujaysteen culimmada reer kuufa oo ay u xujaysteen calaa smiyati nicma wa bisa nicma iyo bisa inay laba isim yihiin sheekhu wuxuu yihi wa amaa maa shaygii istadalla ay daliishadeen bihi maaga alkuufiyuuna culimmada kuufiyiinta fa muawalun fa huwa kaasu mu'awalun mid la awilayo weeye calaa xadfi lmawsuufi mawsuuf la xadfidiisa lagu awilaa iyo wa sifati sifadiisii iyo wa iqaamati macmuuli sifati sifada macmuulkeedii la joojintiisa muqaamahumaa sifada iyo mawsuufkeeda booskooda la joojiyo wataqdiiru soo qadaridiina waxay tahay maa hiya gabadhi ma ahaanin biwaladin caruur maa hiya gabadhi ma ahaanin biwaladin caruur caruurkaasoo maquulin fiihi la yidhaahdo nicma alwaladu caruur ayaa nimco lahaaday tan kalena waxay ahayd taqdiirteedu wa nicma sayru socod ayaa nimco lahaaday calaa cayrin dameer korkiisa lagu socdo cayrkaasoo maquulin fiihi la yidhaahdo bi'sa alcayru dameer ayaa balaayo lahaaday fa xarfuljari xarfu jarka fi lxaqiiqati dhabnimada dhexdeeda xaala uu ku sugnaaday xarfu jarku inamaa wax kale maahan dakala wuxuu galay calaa smin isim isimkaasoo maxduufin la xadfay kamaa bayannaa sidaan caddaynay culimmada kuufiyiintu waxa ay daliishadeen oo ah nicma iyo bisa inay isim yihiin waxaa u daliila xaraf jeera galay jawaabta looga jawaabaa waxay tahay xarafka jaar waa galay lafdan laa taqdiira wa calaamaatu lasmaai tadkhulu cala alafcaali lafdan laa taqdiira calaamaatulasmaaga afcaasha waa galaan lafdan laakiin taqdiir ahaan uma galaan amaa calaamaatu alafcaal falaa tadkhulu cala alasmaai laa lafdan walaa taqdiira laakiin calaamadaha afcaasha ayagu ma galaan asmaada laa lafdanna uma galaan walaa taqdiiranna uma galaan marka waxaa la leeyahay nicma iyo bisa xarfujarka aada ku aragteen kuma jiro taqdiir ahaan ficilka wuxuu ku jiraa isim maxduufa isimkaas waxaa kaloo la xadfan sifadiisii lafdigan oo nicma iyo ah maquulu qowl weeye oo sifadaasa maquulu qowlnimo u qaadanayda sifada maxduufada ayaa maquulu qowlnimo u qaadanaya wa amaa maa kii istadalla ay daliishadeen bihi maaga alkuufiyuuna culamada reer kuufa fa muawalun fa huwa kaas muawalun waa ku la awilaa calaa xadfi lmawsuufi mawsuuf iyo wa sifati sifadiisa la xadfidooda lagu awilaa si waxaaba xadfan mawsuufka oo ah xarafka jaar isimka uu jarayo iyo sifadiisii labadaasa xadfan labadaasa xadfan iyo wa iqaamati macmuuli sifati sifada macmuulkeedii macmuulkaas la joojintiisa muqaama humaa muqaama haa hadhihin muqaama humaa sifadii iyo mawsuufkii booskoodii la joojiyey labadoodii inta la xadfay aa labadoodii booskoodii la joojiyey ilaa sifada booskeed ma joogo maqul qowl keligeed ah, bal mawsuufku u egya booskiis ilaa xarafkii jaara ku jira hadda maqul qowlkan soo ma ah, marka booskoodiyaa la joojiyey wataqdiiru soo qadariddu maa hiya gabadhi ma ahanin biwaladin horta waa mawsuufka xadfan waladkaasoo maquulin la yidhaahdo fiihi waladka dhexdiisa taasuna waa sifadiiyo xadfan iyaduna nicma alwaladu carruura nimcala haaday nicmalwaladu waxa wey maquulintaas maquul qowlkeedii wey maquulintaas maquul qowlkeedii wey hmm. naaib faacilkeediina fiihidaas wa ilaa jaar majruurku naaib faacil waa iska noqdaa waa iska noqdaa isagu wa taqdiiru soo qadaridu maa hiya gabadhi ma ahanin biwaladin caruur waladkaasoo maquulin la yidhaahdo fiihi waladka dhexdiisa nicma alwaladu caruura nimca lahaaday wa nicma sayru socod ayaa nimco la ahaaday calaa cayrin dameer korkiisa lagu socdo cayrintaas waa isimka majruurka ah oo calaadu gashay dameerkaasoo maquurin la yidhaahdo fiihi dameerka dhexdiisa bisa alcayru dameer ayaa balaayo lahaaday marka cayrin waa isimka majruurka oo calaadu gasho maxduufka waa mawsuufkii maquulin fiihina waa sifadiisii intaasaa isla xadfan kelimadan oo ah bisal cayru oo calaadu gashay waa maquul qowl ayadu marka bisal cayru aa la dhigay booskii cayrin maquulin fiih intaasoo maxduuf waxa isweydiin leh waa garanay ism ayaa maxduufa oo biwaladin inaan idhaahno meesha waa ku jirta waxaa nagu qasbay haddee in nicma aysan fici lahayn ina nicma inaysan ii samayn inaan caddayno cayrina waa sidaasoo kale marka waladin iyo cayrin ayaga waa daruuri in la yidhaha waa maxduuf maxaa loogu darayaa sifana waa maxduuf sifana waa maxduuf aa loogu dara maa la yidhahdo ilaa asalku waa cadamulxadfi maa la yidhaahdo isim majruura bisa xadfan waxaa loogu darayaa isimka marka lasoo qadaro jumladan ka dambayda ayaan ixraabkeena meel la saari karin haddaan sifada lagu darin sababtoo ah jumlada nicma iyo bisa waa inshaa'iyataan laba jumlo inshaa'iyataana weeye marka ma noqon karaa nacti oo haddaad keliya soo qadarto biwaladin nacti ma noqon karto jumlo inshaa'iya oo ma dhigi kartid maahiya gabadhi maahni biwaladin caruur caruurkaasoo nicmal waladi caruura nimcale wax isqaba kara maana lwalad juml inshaaiya nactama noqoto wax isqabadsii kar lama arko halkan jumlo inshaaiya waayo haddaad tiraado cayrin keliya soo qadara maquulin keeni maa cayrin jumlada ka dambaydo bisal cayr waxaad noqo ina nacti ka dhigto mana noqon karto ila waa jumla inshaaiya miyaad dhigi kartaa waa nicma sayru socdaa nimca la ahaaday calaa cayrin dameer korkiisa lagu soogo dameerkaasoo bisal cayri dameer baas isma qaban karaan bu ma isqaba karaan waa jumla ishaa'iya wamna xunaa iqaaca daati alabi wain atad falqawla admir tusibi hmm. ma dhacdo markaasaa maquulkaasa lasoo qadara nacti ah asagaa maquul qowl ka dhigana saasaa tartiibku sax u noqona saasaa ku qasabtay saasaa ku qasabtay sifaa la xadfan in la yidhaha mawsuuf fa xarfuljari xarfu jarka fi lxaqiiqati dhabnimada dhexdeeda xaalo uu ahaaday inamaa wax kale ma ahane dakala waa galay huwa xarfu jarku calaa smin isim ayuu galay isimkaasoo maxduufin la xadfay kama bayanaan sidaan soo cadaynay waxaa dhici karta in la yidhaahdo haddee waxa weeyaan ma iska marooqsiya isim maxduufa inuu meesha ku jiro maxaana tusay oo uu ficil geli karo xaraf jaar in xaraf jeer uu ficilka geli karo lafdan laa taqdiiran maxaa u daliila ah, wedinka soo qadartay ah, markaas leeda waa soo qadaranay ila la iska soo qadara karaaye maxaa u daliil daliilkii u keenaya wuxuu keenaa ficil ficilnimadiisa laysku waafaqsan yahay oo xaraf jaargabay oo carabtii o dhan isku waafaqsan tahay inuu yahay ficil oo laysku waafaqsan yahay xarafkaas majruurkii uu jiray inuu maxduuf yahay taasuu keenaya ah, ila warkaad sheegayna daliila lagaga rabaa markaasuu yihi fa xarfuljari xarfuljarka fi lxaqiiqati dhabnimada dhexdeeda xaalu ku sugnaaday inamaa wax kale maahne dakala waa galay huwa xarafku calaa smin isim korkiisuu galay isimkoo maxduufin la xadfay kamaa bayanaa sidaan caddaynay wa kamaa qaala alaakharu sida shaacirkii kale yidhi wallah ilaahay baan ku dhaartay maa leyli habeenkaygu ma ahaanin binaama bileylin habeen ma ahaanin habeenkaasoo naama saaxibuhu saaxiibkiis uu seexday walaa mukhaalidu layaani jaleec miduu dheehayana ma ahaanin jaanibhu dhinaciisa wallaahi ilaahan ku dhaartu yidhi shaacir kaanu maa leyli habeenkaygu ma ahaanin bileylin habeen habeenkaasoo naama saaxibuhu saaxiibkiis uu hurday walaa mukhaalidu layaani shile miduu dheehayana ma ahaanin jaanihu dhinaciisa beydkan wuxuu daliil u yahay ficil in xarafka lafdiga ka geli karo naama carab iyo nuxaad oo dhan way isla ogolyihin inaysan isim ahayn ah, naama waa seexday oo ficil ficilmadooda khilaaf kama jiro xaraf jaaraana galay waxaa lagu awilay waxaa la yidhi xarafkan jaar ism maxduuf oo ku jira bilaylin oo ku jira leylintaas ay sifo u tahay naama saaxibu ayada maanta ku dari mayno maquulin fi ku dari mayno sababtoo uma bahnin awel maxaa nagu qasbaya maquulin fiihi jumladay sheegay naga aheed maanta jumladii waa jumla khabariya toosay nacta u noqon kartaa uma baahnin wallaahi ilaahan ku dhaartay maa layli habeenkaygu ma ahaanin bileylin habeen habeenkaasoo naama saaxibuhu qofka habeenkaas ku dhex noolo uu seexdo ma ahayn halo dhan waa soo jeedu leey walaa mukhaalidu mukhaalida mukhaalidi saddexdaasa kugu banaan waxaa baneeyey saddexda waxaa baneeyey maa layli maada waxaad ka dhigi kartaa naafiyatun xijaaziya tacmalu camala laysa waxaad ka dhigi kartaa naafiyatun tamiimiya mulqaad la camala lahaa laylina mubtadaad ka dhiga mubtada haddaad ka dhigato layli khabarkii wuxuu noqonayaa bilaylin tale soo qadara bacdan iyadu iska zaa-ido baraka bacdan xarfujar zaa-ida wey laylun wey khabarka haddaad marka laylun tiraahdo bilaylin ilaa waxani bacdu waa zaa-ida laylun marka waa khabar haddaan maadaho inta camal halayno layli aan ka dhigana mutabe marka markaas waad ku cadfee bilaylintaas soo qadara maxalkeed maadaama uu khabar yahay aad ku cadfee markaasaad leedahay walaa mukhaaliu layaani layaan waayo bifatxi laam xashiyada sajaaciga raacin oo kule bikasri laam sajaaci wuxuu kuleeyahay bikasri lam hoos uu kuleeyahay liyaan dhe laakiin maxamed muxidiin cabdilxamiida dabagalayo waa dabagalno meel dhigayda maanaan arag liyaan luqadii kama anaan herin ee luqada waxaa laga helay layaan bifatxi lam maxamed muxidiin aan kuu sheega waana bimacnaa liin wey waa jileec suhuulo wey walaa mukhaalidu layaani waa isim faacil oo mafcuulkiisa loo idaafeeyey jaanibuhuna waa faacilkiisii walaa mukhaalidu layaani shire miduu dheehayana ma ahaanin jaanibuhu dhinaciisa taas waa qaabka loo goday waana arkay o maa layli maada naafiyatu xijaasiyatun tacmalu caynu layse ka dhig layli waa isimkeedii waa iska godan tahay bilaylinta bada waa iska saa-ideen laylinta waa kor dhiganta xagga maxalka ila waa qabarkiiy markaad kor dhigtana maxaa kuu banaan walaa mukhaalialayaani inaad tiraahdo ood khabarkaas ku cadarto haye kasroy adugu halkaad ka timid xarfu jarkan zaaidka xarakadiisa lagu cadfaa bileyli maa leyli habeenkaygu ma ahaanin bileylin habeen habeenkaasoo eh, naama saaxiibu saaxiibkasuu hurday walaa layaani jalexmidu dheehayana ma ahanin jaaribu dhinaciisu xarfujarkiisa ma hoos dhigin layli lafdigaana iskaga cadfane ha lafdigaa kasrisane saddexdaba kuugu banaan saddexduba kuugu banaan marka in ficil xarfujar lafdiga ka geli karo laakin xagga taqdiirka xarafkaas uu isim maxduufa ku jiro binaama noogu geliya ilaa naama laisla ogolyahay taqdiirtii balaan fiirina ibnu hishaan ey bilaylin habeen ma ahanin habeenkaasoo maquulin la yidhahdo fiihi waa sabdulqala uma baahnin maquulin fiihi uma baahnin shiiku saasuu dhihi jira uma baahnin xayla dantii keenta wayna keentaa marka awal maquulin fiihi xanuun kalifaayey nicma iyo bisa ah insha iyo tan ah laakiin maanta naama saaxibuhu waa ficil jumla khabariya waxaadna leedahay jumlada khabarigana qaacida maxaa noo ahayd an ljumla washib ljumali bacdana kiraati sifaat ahaa waa iyadii maqulin fi meeshan keena waa iska sabqulqalam uu dhihi jiray sheikhu sabqulqalam wey mada akrin jirin ay bilayn intaas markuu sharax u dhihi jiray waa iska sabqulqalam uu dhihi jiray xataa mada akrin jirin ay bilaylin habeen maan habeenkaasoo maquulin fi la yidhahda naama saaxibu macnaha haddii lasoo qadaro maahan hadalku inuu faasid noqona laakiin looma baahno wa dariiqa u iska marti maaha looma baahna asalkuna waa cadamu taqdiir waa inaan wax lasoo qadarin ilaa danu inay keento maahane iska soo qadar maaha asalku waa cadamu taqdiir saasaa leedahay ficlulmri walamaa faraqtu markan ka faaruq noqday min dikri calaamaati lmaadi maadiga calaamadihiisa la sheegidiisa wa xugmihi wa min dikri xugmihi maadiga xugunkiisa la sheegidiisa wa bayaani ma wa min bayaani ma kii la cadayntiisa markaan kafaaru noqday ikhtulifa laysku khilaafay fiih maaga dhexdiisa minhu maadiga xaala uu ka mid yahayna la isku khilaafay fanaytu waan labeeyey bilkalaami hadal calaa ficli lmri laga hadlo walamaa faraqtu markaan faaruq noqday oon ka soo jeestay on ah, ka jeestay ah laba laba lama dhexdoodu naxwo ku dhameeyaa l ibnu hishaam ha laba lama ha lama unta keeno markuu baabkeeda ka hadlo lama kale keeno laba lama dhexdoodu naxwo ku dhameeya ay yidhahdeen hmm. naxwo dhan halkaasuu gelsha lama iyo lama un dhexdooda mid markuu ku dhameeyo midda kale ku bilaaba uu leeyahy taas waa nigi soo dhameeyey midaana hadda dhegeyso walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri calaamaati lmaadi maadi calaamadihiisa calaamadahaas la sheegidooda ama wax kamida muslimiinta tabciidiya ka dhigo ila nooma wada sheegin calaamaadkii wa xukmihi wa dikri xukmihi ficil maadi xukunkiisa la sheegidiisa markaan ka faaruq noqday wa bayaani maa wa min bayaani maa kiil cadayntiisa la sheegidiisa markaan ka faaruq noqday ukhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa minhu maadi xaalu midi ila intabaa soo sheegay maadi calaamadiisa waa noo soo sheegay oo maxay aheed taa utaniif asaakina cilinkiisa waa noo soo sheegay mar fadxaa lagu binayna mar aakirka waa la goda waa urjamac markay leesho marna sukuuna la saaraa damiir mutaxarik mar ku xay waanagis waa soo sheegay kii la isku khilaafana afar ahayn waa soo sheegay dhammaan waa soo sheegay hanaytu waan labeeyey bilkalaami hadal ayaan ku labeeyey calaa ficli lamri laga hadlo aan laba uga dhigay sheikhuu ah, dhihi jira maadigu hormariyey ila limudiyi zamani waktigiisiyaa tegay marka waa in loo hormariya Ah. amarka ayuu ku xijiyey waa lixuduuri zamani oo waxa way inuu inshaa yahay amarka marka la fiiriyo waa xaali waktigiisu ah, waa xaali ilaa waa insha ifcal kada aad leedahay hadda samee aad leedahay taasuu marka ugu xijina walamaa faragtu markaan faaruq noqday wuxuu ula jeeda marka kasoo soo jeestoo dhameeyey min dikri calaamaati lmaadi maadiga calaamadihiisa calaamadahaas wax kamida la sheegidooda wa xukmihi wa min dikri xukmihi maadiga xukunkiisa la sheegidiisa wa bayaani maa wa min bayaani maa kii la sheegidiisa markaan kasoo jeestay ukhtulifa laysku khilaafay huwa ukhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa dheh minhu maadiga xaal uu ka mid yahayna laysku khilaafay fanaytu waan labeeyey bilkalaami hadalaan ku labeeyey calaa ficli lmri laga hadlo fadakertu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamata ficli mri ficlulamriga calaamadiisa allatii calaamada yucrafu lagu garanaa huwa ficilka amarkaa bihaa calaamadba silatun jarad calaa kayri saaxibiha maxaa la rabay jublada silada noqota marfuuceed inuu u laabto ismawsuulka uma laaban maanta u laaban maayo ficlu amaraad u celinaya isku qaldan markaasoo kale in banaanka lasoo dhiga fiicna lakin banaanka aloo soo dhigi isku qaldami maayo maanta sababtoo ah ismawsuulkia muanaf ah ha ficilkiina yucrafu alwiye marka looma baahna maanta iltibaas laga cabsama saasaa aan loo muuji ee hadday isku labadu mudakar yihiin waa la muujina banaanka soo dhiga laba mudakar ama laba muanaf laakiin maanta isku darmi maayaan silatun jarad calaa kayri saaxibiha wey naay faacilkii yucrafu kuu laabo ficlu amar caaidka u laaban ismawsuulkana bihaa wey markaasuu yidhi hanaytu waan labeeyey bilkalaami hadal calaa ficli اmri laga hadlo fadakertu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamata ficli اmri ficlulamriga calaamadiisa allatii calaamada yucrafu huwa ficluamarka lagu garana bihaa calaamada murakabatun mid la isi saaray inay tahay mid la isi saaray inay tahay ayaan sheegay min majmuuci shay-ayni laba shay isku darkooda la saaray laba shay oo laysku daray wey calaamada ficlucamarka ah, laba shay oo laysku daray hal midu calaamad uma noqon karto hal midu calaamad uma noqon karto ee laba shay marka laysku daro isku darkaasa calaamo u ah fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamata ficli lmri ficlu amriga calaamadiisa allatii calaamada yucrafu huwa ficlu amarka lagu garana bihaa calaamada murakabatun mid laysi saaray inay tahay min majmuucin shay-ayni laba shay isku darkooda layska saaray wahumaa labada layska saaray dalaalatuhu ficlu amarkii tusidiisa weeye calaa dalabi dalab uu tuso bisiiqatihin uu ku tuso bisiiqatihi waa inuu ku tusaa iyo waqabuuluhu ficlo amarka aqbalidiisa weeye yaa almukhaadabati gabadhii lala hadlaya ya-deeda uu aqbalo marka laba calaamood laysku dara ficlo amar calaamad u aheed oo kala ahaayeen dalaalatu calaa dalabi inuu dalabka tuso bisiiqatiina kugu tuso maxaa laleey laga ixtiraasa biqayri inuu kugu tuso sida laa naahiya iyo laamulamar iyo liyunfiq duu saacatin hadda dalab waa tusaa soo maha laakin bisiiqati maahana waa laamta darteed bisiiqati waa inuu kugu tuso bisiiqati waynu kugu tus iyo waqabuuluhu aqbalidiisa yaa almukhaadabati gabadh ina la hadlayadeed uu aqbalo ya-di waa inuu aqbalo maxaa la diidaa mid darab tusaayon ya-di aqbalayn sida ismu ficilka oo kaleeto saah oo kaleeto nazaali oo kaleeto wadalika ay dalaalatu cala dalabi wa qabuuluhu ya almukhaadaba tusiduu dalabka tusaayo ya uu aqbalaayey naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye oo aad tidhahdo qum istaag fainahu lafdigaasu daalun wuxuu tusaa calaa dalabi اlqiyaami istaag la dalbidiisa wayaqbalu waana aqbalaa yaa almukhaaabati gabadhi lala hadlaya yadeedana waa aqbala gabadhi yadeedana waa aqbala wadalika ay dalaalatu cala dalabi waqabuuluhu ya almukhaadaba inuu dalabna tuso yana aqbalaa haabit naxwu qawlika weeye dhe naxwu qawlikaad leedahay hadalkaagoo kale wey oo aad ku qawsho qum istaag lafdigaasoo kale wey lafdigaasoo kale wey fa inahu lafdigaas oo qum ah daallun waa mid tusaa calaa dalabi lqiyaami istaag in lagaa dalbayo tusaa wayaqbalu waana aqbalaa yaa almukhaadabati gabar lala hadla iyadeena waa aqbalaa oo taquulu waxaad leedahay idaa waqtigiina leedahay amarta aad amraydo almar'ata gabar qumii gabar yahay istaag saasoo leedahay quumi gabadhi ha istaag saasaa leedahay marka maxaan ogaanay quum ficlu camar inay tahay maxaa labadii calaamaa laga helay labadii calaamaa laga helo dalabna waa tuse yana waa aqbale waayahay wakadalika waqcud fariiso waqcudii fariiso wadhab tag wadhabii tag kadalika kalmadkuuri kaasa lamid yahay hadda lafdiga loo qastay asalku inaan la macnayn waa in la yidhahdo uqcud fariiso waxaa tidhahda uqcud waqcudii wadhab wadhabii kadalika kelmad kurii lamidii afartaa lafdina kii hore kale lamidii sababtaa fiiri uqcud fainahu daalun calaa dalabi lqucuudi wayaqbalu ya almukhaadabati taqulu uqcudii fiiri intii marsi adugu qum inteedii marsi qum uqcud inay ficil amartahay maxaa kutusaa fainahu daalun calaa dalab اlqucuudi aad leedahay wayaqbalu yaa almukhaadabati taquulu idaa amarta almar'ata uqcudii aad leedahay wadhab wadhabi waa la mid wadhab waa ficil amar maxaa yeelay fainahu daalun calaa dalabi اdahaabi wayaqbalu yaa almukhaadabati taquulu idaa amarta idaa amarta almar'ata idhabii aad leedahay warkaas ma layla socdaa s waa laga har mayla hmm? socotaa hmm. macnaha waxay tahay uqcud waxay lamid tahay qum ah, waa lamid siday dalab utusayday utusaa qum maxay tusayday dalabulqiyaam uqcudna maxay tusee dalabulqucuud sidii waxa weeyaan ay qum u aqbalayda ya mukhaadaba ay uqcud u aqbaleen oo waxa le waqcu bi ah, tan kalena waa lamid idhab waa ficlu amr maxaa ile dalabay tuse maxay tuse dalabu dahaab waana aqbalaya muanafu mukhaataba oo gabar markaad ogaadi maxaa leedahay idhabi markaas waa cadi qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi fakulii maryamoy cun washrabii maryamoy cab waqarii maryamoy qabowso caynan mijeedka caynan xagga isha ka qabowso macnaha farax wey ku farax nabxiisa weladka ilaahay ku siiyey wa fakulii kulii marka waa ficlu amrin liannahu yadullu calaa dalabi اlakli wa qabila ya almukhaaabati waaba aqbalo hadda waa ku jirtaa oo yaqbalu dhihi mayno waaba aqbalayba washrab washrabii ficlu amrin fainahu yadullu calaa dalabi shurbi wa qabila ya almukhaaabati wa qarii ficlu amrin fainahu yadullu calaa dalabi اlquri waqabila ya almukhaaabati marka waa ficlu camar weeyaan fakulii maryamoy cun washrabi maryamoy cab waqari qabowso maryamoy cayna min jihati caynan xagga isha ka qabowso marka ficlu camar laba calaamoo laysku dara u calaama haddii labada calaamo mid kamida kelimadu tusto tii kalena laga waayo maha ficlu camar fiir hadeer taasuu ku sheegaa falow dallat ilkelimatu kelimadu hadday tusto calaa dalabi dalab walam taqbalaysanna aqbali yaa almukhaadabati gabadha la hadlaa ya-deeda wadalika tusaali naxwu sah aamus oo kale weeye bimacnaa uskuud xaal u ahaaday wamah joog wey arrintaas ka joog bimacnaa ugfuf ka reeb xaal u ahaaday kuyi mah iyo ufuf mogtaysku macno maahane ah, midna waa laasi midna waa mucab meh ka joog wey bimacnaa kufa wey markaas wuxuu ku fasira ugfuf ka celi macnaha waa laazim mucadda kaliyihin bis laazim inkafifdhe saasa wey laazim waxaan ku tira inkafifdhe saasaa weya meh macnaheedu waa inkafif ka joog waa ficil laazimay ku macnata inkafif ka joog markaasuu ugfuf ka celi uu ku fasiray xaashiyada marka muxuu yihi sajaacigu ashaara wuxuu ku ishaaray bi haadaa tafsiirkan ilaa annahu shaniye yajuusu inuu bannaan yahay tafsiirulqaasiri ficil laasima in la fasiro bilmutacadi mutacadi in lagu fasiri karo iyo wa cagsuhu taas dabagedigeed oo mutacadi laasim lagu fasiri karo maxaa yeele fa ina laa yatacadaa ma gudbo waa in kafifu la macnoya wakfufna mutacadin weeye kamaa sida fii aamiin iyo wastajibna isugu fasiro aamiin waa laasim istajibna waa mutacadi ha mar kasta oo istajib lagu fasira markii aamiin lagu fasirayana allahuma istajib ducaana aluu leey aamiinna ilaahu naga aqbal aamiinna ilaahu aqbalo oo ayada mafcuul toos weligeed uqaadayda lama arag weli lama hayo aamiin aamiin saas halkaas ku dhamaata mafcuul ka dambe arkimaydi istajib laakin mafcuulay qaadata fain alawala midka hore aamiin ah qaasirun waa laasim wathani midka dambe istajib ah mutacadin waayo qulnaa saasaan lena khilaafan xaalan ku khilaafayno liman manaca dalika qofki diiday waxaa diideen oo yihahdeen waar ficilka ficil ku macnaa lagu fasir ha laasim laasima lagu fasira mutacadin mutacadiya lagu fasiray warka toosanoo warkaas waa weegi laakiin haddii carabtii laga arko waa lagu qasbanya dariiqa carbeed falow dallat ilkelimatu kelimadii hadday tusto calaa dalabi dalab hadday tusto walam taqbalaysanna aqbalin yee almukhaadabati gabarha la hadlayo adeeda wadalika tusaalihi naxwu seh aamus oo kale weeye bimacnaa uskud xaalo u ahaaday wamah ka joog weeye bimacnaa ugfud ka celi xaal uu ahaaday ow amase qabilad ay aqbasho yaa almukhaadabati tii lala hadlaya yadeeda walam tadul aysana tusin cala dalabi dalab wadalika qabuulaha yaa almukhaadabati wa cadamu dalaalati cala dalabi ayadoo ya-dii aqbalayda dalabna aan tusaynin naxwi qowlika waa hadalkaagoo kaloo tidaahdo anti adiga yaa hindu hindood taquumiina waad istaagaysaa wa taakulina waad cunaydaa lam yakun huwa madkuurkaasu noqon maa ficla amrin ficla amar noqon ma falow dallatil kelimatu kelimadu hadday tusto cala dalabi dalab dalab waa tusee walam taqbal mana walam taqbal aysanna aqbalin yaa almukhaadabati gabar lala hadlaya ya-deeda dalab waa tusee laakin ya aqbali men waa ismu ficil oo dhan ismu ficil amar ismu ficil amar oo dhan wey ismu ficil amar naxw aamus aad tira bimacnaa uskud xaal u ahday meh ka joog aad tira bimacnaa ufuf ka reeb xaal u ahday oo amase qabilad ay aqbasho ya almukhaadabati kelimadii almukhaadaba waa aqbale walam tadulla aysana tusin cala dalabi dalab dalabna ma tusaydo wadalika soo qadara mutade qabuuluhaa ya almukhaadabati wa cadamu dalaalata cala dalabi ayadoo ya aqbalayda laakiin aan dalab tusayn naxwu qowlika waa inaad tidhahdo kale anta adiga yaa hindo hindooy taqumuna waad istaagaydaa wa ta'kuluna waad noqonaysaa taasoo kale wey lam yakun waa jawaabki lowda lowda jawaabkeedu waa kana falow dalat ilkalimatu cala dalabi walam taqbal yaa almukhaadabati hadday kelimadu dalab tusto ya-na aysan aqbalin amase ay aqbasho ya-dii dalabna aysan tusin lam yakun labay ahaayeen lam yakun hayb bimacnaa madkuurigu celi lam yakun ma ahaanay madkuurkaasu ficl camr ficl camr maaha ah, ficl camr maaha oo waxaa dalabka tusa yada aan aqbalayn ficl camr maahan muxuu yahay ismu ficli camri waxa yada aqbalaa laakiin aan dalabka tusayna waa maxay ficlu mudaaric ficl mudaaric ficl mudaaric uma bayantu waan cadeeyey ana xukma ficli lamri ficlulmarka xukunkiisa filali asalka dhexdiisa ugu xugun ah albinaau bina inuu yahay calaa sukuunin sukuun lagu bineeyo wadalika mihaali kadrib garaac oo kale weeye wadab tag oo kale weeye waqad yubnaa in la bineeyaa la arka wa ficlu amarka calaa xadfi aakhiri aakhirkiisa goyntiisa lagu bineeyo uma bayantu waan caddeeyey ana xukma ficli mri ficlilamarka xugunkiisa fil asli asalkana ugu xugun ah albinaau bina inuu yahay calaa sukuuni sukuun lagu binayn waa goorma marka sukuun lagu binaynaa waa markuu saxiixulaakir yahay saxiixulaakir uu yahay damaairtii saddexdaadna aysan la xiriirsan waa markuu saxiixulaakir yahay damaairtii saddexdaadna aysan la xiriirsan alifulithmain waa ljamaaca yaa lmuanafat muqaadaba markaas waxaa lagu binaynayaa sukuun wadaalika mithaalkiina katrib garaac oo kale wey weder tag oo kale weeye waqad yubnaa in la bineeyaa la arkaa huwa ficlu amarkii calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa lagoyntiisa lagu bineeyo wadalika ay binaau lmri alaa xadfi calaa xadfi aakhirihi wadalika ay binaau lmri calaa xadfi aakhirihi amarkii binayntiisa xadfulaakir lagu bineeyaa haabitun waa midkii sugnaana in kaana hadduu ahaado huwa amarkii muctalan mid aakhirka ka jira markaasu ahaana wadalika ay binaa-ul amri calaa xadfi aakhirihi binihiisi maadi amarkii la binayntiisa dhe amarkii la binayntiisa calaa xadfi aakhirihi lagu bineeyaa haabitu waa sugnaana jumladaas oo mubtadaha kabarkaa inta shardiyadaho ka dambayda jawaabkeeda ayagaa kutusayaan dhihi maydid waa jawaabki hayna jawaabku shardiga kama soo hormaro laakin waxay leedahay jawaabkiiyay tusaayaan ah, jawaabkiiy daliil u yihin ablaab wadalika ay binaa lmri calaa xadfi aakirihi amar in lagu bineeyo aakirkoo laga xadfaa haabitun waa sugnaana goormuu sugnaana in kaana amarku hadduu ahaado muctalan mid aakhirka ka jira laakiin waa goormo shardi yar hel ogow nuur muxuu ahaa shardigii matnigan kusoo sheegay shardiyuu lahaa ficilka ficilka oo oo talaakhirka amarka ah marka lagu binaynayo xadfu xarfi lcilla shardiyuu lahaa shardigii sheeg aan soo sheegay ha shardiyu lahaa hadda matnigan kusoo akrina bara muctalaakhirka ma kuu sheegaya muctalalaakhirka shardi kalu leeya ya damiir midku la xadhiisada waa soo socda mar laga hadlaayo kaas damiirkaas xaad ula jeeda damiirta saddexdii damiira saddexdaas maahan shardi kalula saddexdaas damiir day la xadhiisadaan afcaal khamsa ba la yidhaha marka waaba soo socda soomaan xukun gaara ku leey kaas a malinkaasa hay adugu maadan soo xid allahu mustaan xaashiyadaana noo dhigeydi sooma korka kamaba sheeginba xaashiyada sajaacigan ba ka akriyey xaashiyada sajaaciga dhigay ka waran de ka warran waa casharkii daraaba kaasu allahu marka shardiga matniga waxaun xaashiyada inoogu jirnay maa lam tatasil nuunu niswa saasuu ahaa lam tatasil nuunu niswa xaashiyada sajaaciga waa saasaan rajaynaya a nuur tawkiidna waa la socoto so ka nuur tawkiidka korkan ka sheeg inoogu tilaydana maasha allah sidaas weeye mhm. weliba waa miaalin uzuuna waa miaalin warniina wakshayna saasaan umiaalin ka war wadalika halkaan ku ishaarnay binaa-u lamri calaa xadfi aakhirihi amar in lagu bineeyo aakhirkoo la xadfo haabitun waa sugnaana in kaana hadduu ahaado weeye amarkii muctalan mid aakhirka ka jiran maa lam tatasil nuunu niswa walaa nuunu tawkiidkama naxwo waqshaa cabso warni marka uqzu uqzu ay ahayd wawdiyaa la xadfay damadaa na tusi waqsha cabsha aliftiyaa la xadfay fatxadaa na tusi warmitu ya-diyaa la xadfay kasradaa na tusi waqad yubnaa in la bineeyaa la arkaa huwa ficlu amarkii calaa xadfi nuuni nuunta la goynteeda lagu bineeyo wadalika binaa lmri calaa xadfi nuuni haabitun mid sugnaana wey hadda soo qadaro wadalika ay binaa lmri calaa xadfi nuuni haabitun waydhe wadalika ay binaau lamri calaa xadfi nuuni amar in lagu bineeyo xadfu nuun haabitun waa mid sugan goormuu sugnaanaa idaa waqtigiyuu sugnaanaa haabitunta ku tacallujiye kaana ficlu amarku u ahaado musnadan mid loo tiiriyey lialifilithnayni lialifithnayni iska dhe lialifithnayni alifulithnayn loo tiiriyo wadalika tusaalehina naxwi qowlika hadalkaada oo kale weeye oo aad tirahda quumaa istaaga oo waawi jamcin waawi jamcin waawljamc loo tiiriyo wadalika mihaalkiina naxwu qawlika inaad tidhahdo o kale weeye qumu istaage ow yaai mukhaadabatin gabar hore hadlay ya-deeda loo tiiriyey wadalika mihaalkiina naxwu qawlika hadalkaaga oo kale weeye quumii gabar yaha istaag aad tidhaahdo waqad yubna in la bineeyaa la arkaa huwa amarkii calaa xadfi nuuni amarka waxaa dhici karta xadfu in lagu bineeyo goormaa lagu binaynaa markii saddexdii mid kamid la xiriirsado alifulithnain waawljamaaca ya almuanas mukhaadaba wax kale lagum ama saxiix ahaado muctala marka ah. ama saxiix ahaado ama muctala ahaado baabkiis waa baabkaas markaas waqad yubnaa in la bineeyaa la arkaa huwa ficlu amarkii calaa xadfi nuuni nuunta la lagu bineeyo wadalika binaau lamri calaa xadfi nuuni haabitun waa mid sugan dheh idaa waqtigiyuu sugan yahay kaana amarku u ahaado nusradan mid loo tiiriyey lialifithnaini alifithnain wadalika tusaalihina naxwu qawlika hadalkaaga oo kale weeye oo aad tiraahdo quumaa isteega quumaa alifkiyaa la gooyey waxaan rabaa nuuntiyaa la gooyey quumaa nuuntiyaa la gooyey ad alif lama gooyin oo waawi jamcin alifiday ku xadfantaha dee hoos dhiga oo waawi jamcin jamca wowdiisii loo tiiriyo wadalika mihaalkiina naxwu qawlika hadalkaaga oo kale wey oo tirahda quumuu istaaga untiyaa la gooy ow yaai mukhaadabatin gabadhi ilalah laa ya-di lala xiriiriyey wadalika mihaalkiina naxwu qawlika hadalkaa tiraha oo kale wey quumii gabadhi ha istaaga fa haadihi tanu halaathatu axwaalin xaalayaalo saddexa weeye halaahadaasoo lilmri amarka usugnaatay ayda noqoshee kamaa ana lilmaadi sida maadigiibaa igu sugnaatay alaaat axwaal saddex xaalo soo maanad saddex xaalo hadduu saxiixulaakir yahay oo aan aakirkan waxba la xiriirsan sukuun ku bini sukuun ku bini hadduu muctalulaakir yahay nuununiswa aysan la xiriirsanna xadfa xarf cilo ku bini hadday damaa'irtii saddexdaa la xiriirsadaanna maxaad ku la xiriirin ku binayne xadfu nuun khalaas saddex iyo saddex saddex saddex laysga wado fa haadihi midaan halaaatu axwaalin xaalayaalo saddexa weeye halaahadaasoo lilamri amarka u sugnaatay aydan noqoshee kamaa sidii ay ugu sugnaatay ana lilmaadi maadigaba halaaata axwaalin xaalayaal saddex ay ugu sugnaatay walamaa kaana markuu ahaaday bacdu kalimaati اlamri amarka kelimadihiisa gobol ka mida mukhtalafan fiihi dhexdiisa mid laysku khilaafay hal huwa bacdigaasu ficlun ficl miya aw ismun ismiya nabahtu waa baraarujiyey calayhi cala lbacdi kamaa facaltu ka ficlii samayntaydii oo kale mila daalika sidaasoo kale aan ku sameeyey fi lficli ficilkii ficilka almaadi maadiga ahaa wa huwa bacdiga laysku khilaafay alaaatun saddex weeye haluma weeye wahaati weeye wa tacaala weeye daan lafdiga uqasadno daan macnaynana haluma kaalay weeye wahaati la kaalay weeye wa tacaala kaalay weeye haluma kaalay weye wahaati la kaalay wey watacaala kaalay wey walamaa kaana markay ahaadeen bacdu kalimaati اlamri amarka kelimadihiisa gabal ka mid a mukhtalafan fiihi dhexdiisa mid laysku khilaafay ah, markii laysku khilaafay amarka kelimadihiisa gabal ka mid a hal huwa bacdigaasu ficlun ficil miya aw ismun nabahtu waa baraarujiyey calayhi cala lbacdi bacdigaas mukhtalafka si gaar aan u baraarujiyey kamaa facaltu ka ficlii samayntaydii oo kale mila dalika baraarujintaas oo kale aan sameeyey fi lficli ficilkiina aan ku sameeyey ficilkii almaadi maadiga maadiga markuu muttafaqi mukhtalaf ahaa sow ma anaana baraarujin qismiga mukhtalafka amarkiina sidoo kale aan yeelay sidiioo kale aan yeelay oo qismiga mukhtalafkaasna waa sheegay wa bacdigaas wacdiga mukhtalafkaa alaaatun saddex weeye haluma kaalay wey haluma yatacadda walaa yatacadda laazim mutacadda labada waa noqotaa haddu noogu imaan kitaabka dhexdiisa insha allah hay wahaati la kaalay waxaan mutacaddi ahayn ma noqoto tacaala kaalay waxaan laazim ahayn ma noqoto saddexda kalima saasay kala yihiin xagga tacaddiga iyo qusuurka haluma yatacadda walaa yatacadda labadaba waa noqda haati waa mutacaddi tacaala waa qaasir fa waay faama haluma haluma hadda mid mida ah loo soo qaba w la isku khilaafay fakhtalafa waxaa isku khilaafay fiihaa haluma dhexdeeda alcarabu carabti calaa luqatayni laba luqay iskugu khilaafeen ixdaahumaa labada luqa mideed an talzama luzuumuhaa halumo laasimideeda weeye dariiqatan dariiqa ay laasimto dariiqadoo walaa yaktalifa ousan iskhilaafin lafduhaa lafdigeeda bixasabi man qof qadarkiisana uusan isku khilaafin hiya halumadii musnadatun mid la tiiriyey ay tahay ilayhi manka loo tiiriyey fataquulu waxaad leedahay haluma kaala ya zaydu zaydo wahaluma kaalaya ya zaydaani labada zaydo wahaluma kaalaya ya zayduna zaydiyaalkii badnaayo wahaluma kaalaya hindu hindo wahaluma kaalaya ya hindaani labadii hindo waahaluma kaalaya yaa hindaatu hindooyinkii badnaayo laba dariiqo ayay martaa haluma oo carabta isku khilaafeen oo laba luqa iskugu khilaafeen labada luqo mid kamida waxayna wer haluma waa ismu ficil ma ahan ficil amar hal dariiqay laasimtaa damaairta daariskaana maba gasho damaairta daariska maxaa kamida waaul jamaaca alifulithnain yaa umaanaf hadana kamida soo maahan maba galaanba ila ismu ficil damairta baarisa ma gasho ismu ficil ma gasho damaairta ismu ficil waxa weeyaan ma gasho marka ma galaan halkaas iska laazimi hal nin haddaad amrayd waxaa leedahay haluma laba haddaad amrayd waa leedahay haluma rag badan kaad amrayda haluma gabar keligeeda haluma laba gabdhood haluma gabdho badan haluma halkaasaad joogay waa hal luqo fa amaa haluma haluma faikhtalafa waxaa isugu khilaafay fiiha ahluma dhexdeeda alcarabu carabti calaa luqatayni laba luqa korkooda isugu khilaafeen ixdaahumaa labada luqo midoo an talzama luzuumuhaa haluma laasimideeda weeye dariiqatan dariiqo ay laasimto dariiqadaasoo waaxidatan keligeeda oo walaa yaktalifa uusan iskhilaafin lafduhaa haluma lafdigeeda cidda aad la khidaabaydo la amraydo loo fiirima taa ku mudaabaqaymaydid lafdigeedu iskhilaafi maa bixasabi man qof qadarkiisa isku khilaafi mee hiya hanuunadii musnadatun mid la tiiriyey ay tahay ilayhi manka loo tiiriyey cidda aad u tiirinaydo od kula khidaabaydo mudaabaqayme mufrad mudakera muhane mudakera jamc mudakera mufrada muanasa musana muanasa jamc muanasa waa isku mid cidda aad la khidaabaydo la fiirima lafdigan haluunma uu iska jooga ma mudaabaqaynaydo cidda loo tiiriyey ma mudaabaqaydo fataqulu waxaad leedahay haluma kaalay ya zaydu zaydo waa haluma kaalaya ya zaydan ilwadii zaydo waa haluma kaalaya ya zayduna sadyaadkii badnaayo waa haluma kaalay ya hindu hindo waa haluma kaalaya ya hindaani laba hindo waa haluma kaalaya ya hindaat hindooyinkii badnaayo saasa iska le mar walba waxa wey macnaha na waad kala bedela lafdiguna waa hal mid kaalay iyo kaalayadaasaad ku hayna la khidaameyda iska fiirdo lafdigiina waa hal wahiya uuladaasu hiyada halkaad celiday ixdaahumaadii uuladiid haa labadii luqo midii horreyday wahiya uuladaasu luqatu ahlilxijaazi maka iyo madiine iyo hareeraheeda dadka degan luqadooda weeye wa bihaa luqadaasu jaa-a tanziilu qur-aankuna ku yimid qur-aanku wuxuu ku soo degay luqadaas oo ah haluma hal dariiqa inay laasimto qaala allahu ilah wuxuu yidhi subxaana qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacala ilah waa sareeyaahe wlqaa'iliina iyo kuwa dhahaya liikhwaanihim walaalahood haluma kaalaya ikhwaantaasay la khidaabaya fiiri jamcay la khidaabaya markaasayna haluma kaalaya ilayna annaga noo kaalay waa laasim hadda halumadaas fiiri haluma kaalaya mafcuul maqaadan sooma jeedid ayituu imaada ilaynaa noo imaada ficil laasimu ku fasiray ataa waa yimi kaasuu ku fasiray ilaa halumadan maanta waa laazime ayituu kaalaya ilaynaa annaga noo kaalaya macnaha noo imaada wey wa qaala tacala ilah wuxuu yihi qulna nabiga subano haluma la kaalaya shuhadaaku markhaatiyaalkiina tanuna waa mucadda mafcuulay toos u qaadatay sooma jeedin shuhadaa haluma gaaladiyaa lala khidaaba fiili in jamca lala khidaaba xaa kutusa shuhadaa kum kum sooma jeedi in jamca lala khidaaba haluma la kaalaya gaaladiyaa lala khidaaba oo jamca haddana haluma alaskaleey wax damiira lagu darima haluma quldhe nabiga subano haluma la kalaya keena macnaha keena wey keena soo xaadiriya keena quldhe nabiga subano haluma la kalaya macnaha keena wey shuhadaaku markhaatiyaalkiina ey axdiruu keena shuhadaaku markhaatiyaalkiina ordaha markhaatiyaalkiina la imaada la imaada markhaatiyaalkiina axdiruu la soo xaadiriyo keena shuhadaaku markhaatiyaalkiina wahiya haluma cindahum cinda ahli lxijaazi xaal ay ahaatay ismu ficlin ismu ficlin waa ismu ficl wahiya haluma cindahum cinda ahli lxijaaz xaalay ahaatay ismu ficlin waa ismu ficl laa ficlu amrin ma ahan ficlu amar maxayna ficlu amar damairta baariskaaha gasha waa lagu mudaabaqeeya cindaad la khidaabaydo waa lagu mudaabaqeeya liannahaa halumadii wain kaanad walow kaanad haba ahaatee wain kaanad walow kaanad haba ahaato daalatan mid tusayda cala dalabi dalab ee laakinahaa halumadii laa taqbalu midaan aqbalayn inay tahay iyo almukhaadabati darteeday ismu ficlu ahaatay dhe de linahaa yaa tacalluq kaa rabtee de liannahaa ficlu amrin ismu ficlin dhe ismu ficlin ismu ficlin taasaan ku tacaluqeena ficl lnahaa halumadii wain kaanad walow kaanad haba ahaato daalata mid tusayda cala dalabi dalab e laakinahaa halumadii laa taqbalu midaan aqbalayn inay ahaatay iyo almukhaadabati darteed ayay ismu ficil u ahaatay dalab waa tuse laakiin yadiisan aqbalin ya maanatu mukhadaba aqbali me maxaa laga rabay ficil amar majmuucu calaamatayn laba calaamoo laysku daraa laga rabay majmuucu calaamatayn aw majmuucu shay-ayn wathaniyatu luqadii labayday dee luqadii uulada waa soo sharcnay luqatu alxijaaz wathaniyatu luqada labayday an talxaqahaa hanuuma inay haleesho weeye adamaa'iru damaairti damaairtii albaarisatu muuqatay bixasabi man qof qadarkiisna ay ku haleesho hiya halumadii musnadatun mid la tiriyey ay tahay ilayhi manka loo tiriyey fataqul waxay leedahay haluma kaalay adiga wahalumaa labadinu kaalaya ah. wahalumuu raggiina badano kaalay aada leedahay hmm, raggiina kaalay aada leedahay hmm, raggiina kaalay aada leedahay nabiguba inuu ku hadlay ayuuba xaashiyada hoos ku sheegaya soo ma jeedaan xadiiska saxiixulbukhaariga afar kun afar boqol soddon iyo labo nabiga suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fii maradi aladi maata fiih Ah, jiraduu nabigu ku dhintay halumuu aktub lakum kitaaban laa tadilu bacdahu wardaa kitaab warqad keensada aan idiin qore dib dambe aan isku khilaafay cumar ibnu khadaabaa yidhi kitaabka alla dhexdeeyada yaala nabigu xanuunsan yahay waxba dhibinina hortaa ka tag ah, lama qorin kitaabka ah, nabigaa yihi keena warqad aan idiin qore dib dambe aadna isku khilaafay cumar ibnu khadaab kitaabka alla dhexdeeyada yaala isagaa nagu filan nabiga waa xanuunsan yahay ka leexda ordaa ka tag ah, ka leex maanaa inu aad u xanuunsan yahu dareen hmm, ilahay un qadarkiis waxaan ilaahay qadarin moogta ma soconayaan ah, kitaabkaas nama qorin hmm, raadi maydi marka fiiri halumu a ah, ku taala xadiidkaas halumu oo culamada gobol aaba yihahdaa nabiga luqooyinka carbeed lahjadaha carbeed oo dhan waa ku hadli jira mid uusan ku hadli karin lama lahjada isagu ha ahaado reer xijaaz isagu waa reer xijaaz laakin lahjadaha kaloo carbeed o dhan waa yiqiinayda waa yiqiin soo ma jeedi marka waaba ku hadlayba nabigu sal allahu alayh wasalam di xadii lafdigu sidaas ba ahaada wathaaniyatu luqada labayda an talxaqahaa haluuma inay haleesho weeye adamaa'iru damaairta damaairta albaarisatu ee muuqata oo cidda aad la khidaabaydo amraydo damiirkiisa aada haleeshiiso ood ku mudaabaqaydo bixasabi man qof qadarkiisna ay ku haleesho hiya harumadii musladatu mid la tiri ay tahay ilayhi manka loo tiriyey fataqul waxaa leedahay hal qof markaad amraydo oo hal ninaca haluma niyahow kaalay laba markaad amraydo haluma kaalaya markaad jarag badan amraydo halumu kaalaya dumar badan markaad amraydo wahalhumna kaalay ad leeda waa kala furfure bilfaki furfurid labada miim haluma so ma miim shadan ma ahayn ee hadda miim shadan waa laba xaraf xarafka carabiga hosheedaan waa labo marka kala furfur marka elawaaad rabaa nuun niswihii aa la xiriirsade nuun niswahana waxa weya xarafka ka horeeya waa in la sukuuniya markuu ficilka la xiriirsado marka si loo taas u suurto gasho inta kala furfurtid miimka hore xarakee wahaynhuna kaalaya gabdhayo bilfaki kala furfurid labadii nim la kala furo iyo wa sukuuni laam laamkii la reebaad ku leedahay gabar keligeed markaad amraydana wahalumi gabadhi ay kaalayaad leedahay wahiya halumadii wahiya haaniyadu dha wahiya haaniyadu halume maaha wahiya haaniyadu luqatu bani tamiimin waa banu tamiim luqadooda hmm. kasra xaakeen wa sukuunu laam aa la rabaa h gabadha halumi bikasri mim waayo haluma maya waa qalad waayo haluma waa labo marka la amraayo halumi ala rabaa hal gabadha marka la amraayo wahalumi gabadyahay kaalay wahiya luqadan haaniyada wahiya haaniyada celi marka wahiya haaniyadu luqatu bani tamim wey wahiya haaniyadu luqatu bani tamim wey haluma minin qora ya oo idin qoraa ah, daarulfikri mase waxiya turaab mase waa kuwii kalo casriga ee ganacsatada <laughs> ah, iskana qalin qalin la daba joog hmm, qalin la daba joog waayo wahiya haaniyadan luqatu bani tamiim waayo wahiya hiyadan hagad celinaya waxaad celinaya haluma wahiya halumadii cinda haa-ulaai kuwan bani tamiim agtooda xaala ay ahaatay ficlu amrin waa ficl amar ah. labada hiya markaas u qaldamade wa hiya harumadii cinda haaulaai kuwan oo banu tamiima agtooda xaalay ahaatay ficlu amrin waa ficlu amar lidalaalatihaa liajli dalaalatiha sida ay tusayda darteed cala dalabi dalab iyo wa qabuuliha aqbalida ay aqbalayda darteed iyo almukhaadabati ay u ahaatay ficlu camr ah, waa ficlu camr waxayna ficil amar u noqotay haddee waxaa laga helay majmuucu shay-aynki dalabna waa ku tuse yadina waa aqbale halumi gabar yahay kaalay ah, tadulu calaa dalabi ah, cala dalab wa qabilat ilyaa waqad tabayana waxaa caddaaday bimaakii xaggiisa istashadtu aan mara gashaday bihi maaga min alaayatayni oo labada aayadood ah ana haluma haluma tustacmalu in la isticmaalaa qaasiratan xaal ay tahay midii laazima wamutacadiyatan xaal ay tahay midii mutacadiye labada aayadooda ku keenay halmoodir iska keen inay tahay xikmaa ku jirtay waxaa lagu tusaa haluma ma inay qaasir iska noqoto ficil laazim marna ay noqoto mucadda oo mafcuul qaada ee fawaaid badana meesha ku jiray waqad tabayana waxaa cadaaday bimaa kii sababtiisna ku cadaaday istashatu bihi aan mara gashaday waxaan soo istishaadsaday amaan soo daliishaday daliisha hadii la iska tafsiir bilmacnaa haddii la aan mara gashadana waa tafsiir bilkelima kelmadii lagu tarjamay kelmadii a lagu tarjamay istishaad waa maragashiga moogta waqad tabayana waxaa cadaaday bimaa kii sababtiisna ku cadaaday istashatu aan shay aan istishaadsadoon mara gashaday bihi maaga oo aan daliilnimada u keensaday oo minal aayatayni labada aayadood ah waxaa ku caddaaday ana haluma haluma tustacmalu waa la isticmaalaa qaasiratan xaalata laasim wa mutacadiyatan xaalata min mutacadi taas waxaan uga soo gudubnay haluma kelimadii labaad wa anaa haati haati iyo wa tacaala tacaala labada isku qaba markaa facaddahumaa labada kelimo way tiriyeen jamaacatun jamaaco ka zamaqshariy Eh, jamaacadaasoo min anaxwiyihiina naxweley ka mid a fii asmaai lafcaali asmaal afcaal ay ku tiriyeen wasawaabu qowlka saxda ah anahuma labadoodu ficla amrin laba ficl amar weeye laba ficil amar weeye ee ma ahan labadoodu eh, laba ficil amar weeye ee ma ahan asmaal afcaal inay laba ficil yihiin haabitun waa sugnaaday wadalika dalika lasoo qadara kaa lagu ishaarin ah, kownuhumaa ficleyni inay laba ficil yihiin haabitun waa sugnaaday bidaliili annahumaa haati iyo tacaala daalaani laba tusaayaan inay yihiin daliilkeedu ku sugnaaday cala dalabi dalab tusayaan oo watalxaquhumaa daalaani laba tusaayo inay yihiin cala dalabi dalab oo watalxaquhuma ay haleelaydo yaa-ulmukhaatabati gabadhi la hadlaya ya-deeda ha labadii calaamo oo ficil amar loo sheegay a ah laga helay dalabna waa tusayaan yaa-ulmuanasi mukhaadabana waa haleelaysaa khalaas waa fic waama haati haati wa tacaala tacaala facaddahumaa labadaas kelima way tiriyeen jamaacatun jamaaco ka zamaqshari sida maxamuud ibni cumar jaarullahi oo kaleeto jamaacadaasoo min anaxwiyiina naxweley ka mid ah fii asmaai lafcaali asmaa afcaalay ku tiriyeen wasawaabu qowlka saxda ah annahumaa haati iyo tacaala ficlaa amrin laba ficlo amr inay yihiin weeye wadalika kownumaa ficlayni inay laba ficil yihiin haabitun waa sugnaaday amase wadalika kownumaa ficley amrin kaba ay kownuhumaa ficley amrin inay laba ficlo amar yihiin haabitun waa sugnaaday bidaliili annahumaa haati iyo tacaala daalaani laba tusaya inay yihiin daliilkeedu ku sugnaaday cala dalabi dalab kuwa tusaya oo watalxaquna ay heloolaydo yaa lmukhaadabati tii lala hadlaaya ya-deeda taqulu waxaad leedahay haatii gabar yahay kaalay wa tacaaleey kaalay <laughs> haati gabadhii haykaalay watacaaley gabadhii kaalay marka labadiiba dalab dalabna waa tusay haati gabadhii la kaalay dhe ana kaa qalbi haati waa mucaddi haati gabadhii la kaalay watacaaley gabadhii kaalay marka dalabna waa tuseen yadiina waa aqbale waxlam ogow allaha ku garansiiye ana aakira haati haati aakirkeeda maqsuurun ku la hoos dhigay inuu yahay adadan weligiis la hoos dhigay ilaa idaa kaana markuu sugnaada maahane lijamaacati lmudakariina mudakariinta jamaacadooda fa inahu aakirkii yudanu waa la godaa hadda wuxuu rabaa haati iyo tacaala aakirku inu kaaga waramo haati iyo tacaala haati waa ficil amar weligeed aakirkeeda waa la kasbiya ilaa hal mara maahane haddii cidda la amraya jamaaca mudakariin ay inta kale halkani maxaa leedahay haatimiyahu kaalay labadii maxaa leedahay haatiya labadiinu kaalay laba gabdhood laba nin waa saas ah, gabar keligeed waxaa leedahay haati gabar yahay kaalay mhm. hadday waxa weeyaan jamc mudakara laakiin ay kaa noqdaan ah, jamc mudakar hadday noqdaan waa la godaa haatu aad leedahay dumarkii badna xataa waa la hoos dhiga haatiina dumarow kaalay aad leedahay marka hal maraa la godaa ta'daas haati ta'daas waa marka waa jamc muddo kale marka la amraayo inta kale kasrabaa la saara haddii marka haati hal nin oo keligiisa aad amraydo xadfa xarf cilla aa lagu bineeyaad leeda haati niyahu kaale ah. haddii waxa weeyaan aada amraydo labo nin ama laba dumar ama rag badanna waxaad leedahay xadfu nuuna lagu bineeya afcaal khamsadi ah. haddii jam jamcu masaalim aada amraydana mabniin cala sukuni way nuunus bay la xiriirsatay ooba mabnigiisii sukuunkaasaa saara marka waa ficlu amar caadi waclam ogow ana aakira haati haati aakirkiisa maksuurun ku hoos dhigay inuu yahay abadan weligiisa la hoos dhigay ilaa idaa kaana markuu u sugnaado maahane lijamaacati mudakri mudakriin jamacadooda fainahu aakirka yudanu waa la godaa fataqul waxaa leedahay haati kaalay yaa zaydu haati la kaalay yaa zaydu zaydo wahaati la wahaati la kaalay yaa hindu hindo wahaati yaa la kaalaya yaa zaydani labadii zaydo ow yaa hindani labadii hindo waa isku mid haatiya labadaba wey haatiya haatiya wahaatiina la kaalaya hindooyin waa jamc muana aad amre markaa kullu dalika intaasoo dhan bikasri taai ayuu ahaaday bikasri taai oo hal nin marka la amraayana xatfu xarfi cila lagu bineeyey inta kaletana maxaa lagu bineeyey marka laga reebo jamcu muana saalim marka laamra jamc muanasa marka laamra ma inta kale maxaa lagu bineeyey xadfu nuur jamc muanaskaana waaba sukuunkoodii sukuunkii wataqulu waxay leedahay rag badan markaad amraydo haatuu la kaalaya yaa qawmi tolow tolkaygiiyo ya yaa qawmi tolkaygiyo yamnas muqadama ka ad yaa mutakallima meesha ka xadfo soo ma jeedin yaa qawmi ay aheed wataqul waxay leedahay haatu la kaalaya yaa qawmi tolkaygiyo bidamihaa dami ta tada in la goda markaan ku leeday mar hadday ja amrayda tada waa goda haatu aad leedahay qaala allahu wuxuu yihi tacala ilah waa sarreeyaahe qul le nabiga suubano haatu la kaalaye burhaanakum xujadiina mafcuulina qaata ma jeedin burhaana burhaana mafcuulkaas qaat haatu hadda damiir baarisa sooma haleelin damiir baarisa haleelay wa ana aakira tacaala waclam ogow waxay ku cadfan waclam ana aakira haaki ayay ku cadfan waclam ogow ana aakira tacaala tacaala aakirkiisa maftuuxun ku kordhiga inuu yahay fii jamiici axwaalihi xaaladihiisa dhammaantooda la kordhigaa min kayri istihnaa'in wax soo reebid la-aanana la kordhiga tacaala iyada laamteedu weligeed waa kordhiganta hal xabo xataa laga soo reebima nin keligiisa waxaa leedaha tacaala gabadhi keligeed waa le tacaaleey laamka la kordhiga tacaali dhihi maydi sida shaacirkii iska murugsanaa kaas isaga muruga ku keenta lale shaacir iska murugsan murug ka keentay tacaali iska yiri mhm, tacaaleey aad leedahay labadii waxaa leedahay tacaalaya raggii badnaa tacaalow dumarkii badnaana tacaaleyna weliga laamta waa kordhiga waxlan ogow ana aakira tacaala tacaala aakirkiisa maftuuxun ku la kordhigay inuu yahay fii jamiici axwaalihi axwaashiisa dhammaantooda la kordhigay min kayri istinaa'in soo reebid la-aana la kordhigay taquulu waxaad leedahay tacaala kaalay yaa zaydu zaydow wa tacaaleey kaalay yaa hindu hindooy wa tacaala yaa kaalaya yaa zaydani ow yaa hindani labadooda waa isku mid ah, labadooda waa isku mid yaa zaydani ow yaa hindani ayaad leedahay watacaalow nusqooyinka gabal ay ku jirtaa tacaala ya ya hindaan maya maya xaashiyada waay xaashiyada waay saasaad leedahay watacaalow kaalaya yaa zayduna zaydyaalkii badnaayo watacaalayna kaalaya yaa hindaatu hindooyinkii badnaayo kullu dalika intaasna bifatxi bifatxi laam laamta lo ka dhigu ahaado asha bilfatxi ku jirtee mudaafilegi ka ciwad ah qaal allahu ya wuxuu ihi tacaala ila waa sareeyaahe quldhi nabiga subano tacaalow kaalaya atwu aan akriye war wixii ilahay idin ka xarimay aan idin bare kaalaya tacaalow wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi fatacaaleyna dumarkii nabiga nabigu waxa wey la hadal lagu yidhi waa xaasaskii nabiga fatacaaleyna kaalaya umatickunna anbabixin aan idin siiye umatickunna aan idin siiye anbabixin iyo mutco ama raaxayn oga ambabixin ah aan idin kaalay wa min hama fatxadaas dartiis in la fadxiyo darteed wa min hama fatxahaas dartiis laxanuu culummadu waxay ku qalad xugmiyeen ku laxni xugmiyeen man shaacirkii qaalay yidhi tacaalii kaalay shimbir yahay uqaasimkii aan kula qaybsade alhubuuma murugyaalka tacaalii kaalay ayaa jaaratana dariskeeniye ma ansafa dahru waqtigu cadaalad nooma samayn baynanaa dhexdeen iska maxbuus oo murugo meel ku haydu u ahaa markaasaa qooley ama humburu midaad u taqaanaba mida yarta ahoo inta midabka yarta madow ku leh <laughs> taas humburuq iyo qooley labadaas le u aqaan aniga maxaa kale la yidhaha <laughs> xamaam waa carabigii ah, qooley iyo humburuqna labada soomaalina waa u aqaan marka shimirtaas yartaa aa agtiisa timid markaas iska gululacday ila shimirta iska qaylida marka iska hadashay gugu gugu asnaga ninka maxbuusa weeye markaasuu labada bayda hoose waa kan ku daraayo wuxuu yidhi nin aada u hiloobay wey aquulu waxaan dhahayuu yidhi walxaal qad naaxad ay guluulucday biqurbi agtayda xanaamatun qolley ayaa jaarataa deriskaygiiye deriskaygiiye hal tasmaciina ma maqlaydaa bixaali xaalkayga ayaa jaarataa deriskaygiiye ma ansafa dahru war waktigu cadaaladnaa ma samayn baydana dhexdeen adna meeshaan iska guluulu eh anna xabseen iskaga jira tacaalii kaalay uqaasimkii aan kula qaybsade alhumuuma murugyaalka tacaali kaale murugada aan qaybsana xabsiga ila sooga dii kale meeshaan iska gululo iska qeli adugu ana maxbuusan ahay le qoolaydii la hadla aqulu waxaan dhahay yuu walxaal qad naaxad ay guluulacday ama ay hadashay biqurbi agtayda xamaamatun qolley ama humburu ayaa jaarataa deriskaygiiye haltaas maciina ma maqle bixaali xaalkayga ayaa jaarataa deriskaygiiye wey ya almutakalim oo lasoo bedelay wa ya almutakalim yaa xasrataa lamidta ah. ayaa jaarataa ayaa jaarataa waayo waa ya almutakalim oo alif loo bedelay aqulu waxaan dhahaaye walxaal qad naaxad ay guluulacdeen biqurbi aniga agtayda xamaamatun qooley ayaa jaarataa deriskaygiiya hal tasmaciina ma maqle bixaali aniga arrinkayga ayaa jaarataa deriskaygiiya ma ansafa dahru waqtigu cadaalad kuma samayn baynanaa dhexdeenna tacaalii kaalay uqaasimkaan kula qaybsadee alhumuuma murugyaalka tacaalii kaalay uqaasimka aan kula qaybsade tacaalii kaalay uqaasimka aan kula qaybsade alhubuuma murugyaalka tacaali tacaaleey aa laga rabay ha tacaaleey aa laga rabay asna wuu leeyahay tacaali riwaayadda saasaa loo weyay bikasri laami ayuu ku yiri bikasri laami markaasaa lagu ceebeeyaa l waa qaldantayd murugaysa kuu geyday allahu subxana wa tacala alam sala allah ala